الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii sharxu qadri nada waballi sada gaar ahaan waxaynu soo gaadhnay xuruufta xuruufu nawaasib ayaynu soo gaadhnay wuxuuna tilmaamay sheekhu inay nawaasibta ficilka mudaaric nasbiyaa afar ay yihiin afartaasi waxa uu ugu horeysiiyey xarafka lan kaas marka cashrigeenu ka bilaabmaya wuxuu yihi sheekhu alxarfu alawalu xarafka koobaad lan lan weeyi markaa lan hadda waa khabar biqasdi lafdihaa bayna ku tahay maa qusida lafduhu fahuwa smun qaacida markasta waa inaad haysatid waxaa lafdigiisa loo qastay waa ismi maa qusida lafduhu fahuwa smun alxarfu alawalu xarafka koobaadi lan lan weeyi wa lan lan xarfun waa xaraf xarafkaasoo yufiidu faaideyn huwa xarafku annafya ay alintifaaa maqnaasho ayuu faaideyn intifaaa xusuuli ficli ficilka xasilitaankiisa maqnaashiisa ayuu faaideyn fi lmustaqbali mustaqbalka waqtiga soo socda dhexdiisa u maqnaado walistiqbaala iyo istiqbaal ayuu faaideyn bilitifaaqi buuna ku faaideyn waa lasku yahy walaa yaqtadii keensan maayo huwa lan xarafka lan ihi ta'biidan abidyeelid keensan maayo oo nafyigiisaasi ta'biid noqon maayo khilaafan qulnaa soo qadar qulnaa saasaan leenahay buuhi sheekhu khilaafanay mukhaalifiina xaalo aan nahay kuwa ku khilaafsan lizamakhshariyi sheekha zamakhshari la idhaahdo maxamuud bin cumar jaarullah sheekhaasaan ku khilaafsannahay buuhi maxamuud ibni cumar waa imaamun fi اnaxwi wاllugati wاtafsiri wاladabi wاlbalaaga Ah, cid diidanna ma jirto inkasta oo xagga caqiidada uu ahaa nin muctazilia fii unmudajihi kitaabkiisa unmudajka la idhaahdo walaa takiidan ta'kiidna ma faa'iideyso qulnaa soo qadar qulnaa saasaan leenahay khilaafanay mukhaalifiina xaalaan kuwa ku khilaafaya lahu ay lizamkhshariyi zamkhshari fii kashaafi kitaabkiisa kashaafka la dhao waa kitaab tafsiira bal qawluka bal iskaba dhaafe qawluka hadalkaaga aad lan aquuma aad muxtamilun mid ixtimaala weeyi lian turiida inaad ula jeedid bidalika arinka annaka adigu laa taquumu abadan weligaaba inaanad ka ahayn iyo wa annaka adigu laa taquumu inaanad ka ahayn fii bacdi azminati mustaqbali mustaqbalka waqtiyadiisa bar ka mida inaanad ka ahayn wa huwa qowlkaagaasi muwaafiqun mid waafaqsan weeyi liqowlika oraahdaada ayuu waafaqsan yahay ad ku qawshid laa aquumu ad ku qawshid ma kacayo fii cadami ifaadati takiidi adkaynta faa'iidaynteeda la-aanteeda ayuuna ka waafaqsan yahay iska taaluj xarafka u horeeya waa xarafka lan la idhahdo wey haddaba xarafka lan marka la icraabayo icraab ahaan markay tilmaamayaan culimadu waxay dhahdaan lan xarfu nafyin wa nasbin wa istiqbaalin wa ikhtisaasin fi lmudaaric saasay dhahdaan soo xaraf faa'iideeye nafyi waa xaraf faa'ideeye istiqbaal waa xaraf faa'ideeya nasmi ficilkii mudaaric la nasbiyey waa xaraf gaar ku ah ficilka mudaaric haddaba nasbuhu yarjicu ila lafdi kolka la leeyahay lan xarfu nafyin wa nasbin marka la leeyahay nasbahaasi wuxuu ku dhacayaa lafdiga ficilka ayuu ku dhacaya oo waxaa la nasbinaya waa ficilka lafdigiisa wey masl maadada ama jawharta ficilkuna wuxuu ka kooban yahay laba arimood maadada ficilka markaan le bimana macnaha ficilkuna laba arimood buu ka kooban yahay xada iyo iyo zaman buu ka kooban yahay soma de ilaa ajnubigu wayna daba socta lan xarfu nafyin waistiqbaalin inaad fahamtid baa loo bahanya soma maxaan idin idhi wa nasbin waxay ku noqonaysaa lafdiga ficilka oo saalinka yadribu sooma aragtid de lafdiga ficilka waa xurufta manaad arkin lan yadriba nasbihii halku galay lafdiga ficilka akhirka waa adiga arkaya istiqbaalka iyo nafyiga inaad fahantaan baan doonaya istiqbaalka iyo nafyiga maadada ficilku wuxuu ka kooban yahay laba arrimood xadath iyo iyo zaman buu ka kooban yahay haddaba nafyigu wuxuu ku dhacayaa xadathkii buu ku dhacaya waxaa la anfiyayaa waa xadathkii wey istiqbaalkuna wuxuu ku dhacayaa zamankii waa inaad fahanti istiqbaalkuna muxuu ku dhacayaa zamankiibuu ku dhacaya hadda ma markaynu nidhaahno lan aquuma markaad tidhahdid nasbii xaguu ku dhacay lafdigo waad arkaysaa nafyigan ay faa'idaynaysa lantu muxuu ku dhacaya waxa la anfiyayo waa maxay waa qiyaamka laftiisu xadadkaade haye waktiga uu anfoobayo xadadkani ma waktigan hadda taagan ba me waa mustaqbalka de waa mustaqbalka markaa nafyigii hadda waad fahamtay waxa la anfiyey waa xadadka wuxuu ku dhacay zamanka nasbuhuna wuxuu ku dhacay lafdiga war inta ma marka taa waa la isku waafaqsan yahay wuxuu xarfun waa xaraf xarafkaasoo yufiidu faa'iideyn annafya nafyi buu faa'ideyn nafyiga muxuu uga jeedaa alintifaa'a buu uga jeeda bmaqnaasho u maqnaado ficilka xasilitaankiisu waktiga mustaqbalka walistiqbaal iyo istiqbaal buu faa'iideyn bilitifaaqi midowbuuna ku faa'ideyn arrintaasi cid isku diidani ma jirto haddaba waxyaala la isku khilaafsan yaa jira waa kan halkan ka bilaabay wuxuu yidhi walaa yaktadii keensan maayo xarafkaa lan ihi tabiidan abidyeelid keensan maayo oo maadaama aynu nidhi nafyi bay faa'iideynaysaa lan nafyigaa ay faa'iideynaysaa nafyi ta'biidiya ma aha qulnaa buu yihi leenahay ta'biid faa'iideyn maysaan leenahay khilaafanay mukhaalifiina xaalaa nahay kuwa ku khilaafsan lizamakshariy zamakshari baan ku khilaafsannahay maxamed bin cumar ayaan ku khilaafsannahay oo isagu wuxuu leeyahay lantaasi nafyigeegu wuxuu faaiideynayaa tabiid buu faaiideynayaa tabiid ayuu faaideynaya marka ugu horeysa waxaynu odhananaa horta tabiid faaideyn oo maxamed ibnu maalik ayaa kitaabkiisa alkafiya waxa uu ku yidhi waman ra'a nafya bilan muabada faqawla hurdud wasiwaahu facduda ninka arka ninka u arka waman ra'a nafya bilan muabada lanta nafyigeedu inuu tabiid yahay faqawla hurdud qowlkiisa radi iska celi hayeeline wasiwaahu facduda qowl kaa odhanaya waa taabidii wixii ka soo hadhayna xooji kaasaa xoog badane waa talabaade aayada qur'aanka falan ukalima alyawma insiya aayadda qur'aanka hadaynu nidhaahno lantii taabiid bay faa'idaynaysaa alyawma ashan ku jirtaana waa xuduuriya waa hadda waxaa ka dhalan hee tacaarud falan ukalimo weligay iyo allahay ma hadlayo alyawma maanta ma hadlayo adu isku ken waa kane hadday tabiidi faaideyso de alyawma lama daba dhigeen alyawma he lama daba dhigeen mala daba dhigila waa maya saa darteed lantu tabiid wax la dhaa ma faaideyso oo waayo waxaad ka warantaa walan yakhluquu dubaaban duqsi abuuri maayan sababta la tabiidkan halkee laga keena ma lanta laga faaidey laa lanta lagama faaideyna amar khaarijiya laga faide amarka khaarijiya laga faidey waa maxay khalqiga yaa gaar la de ilaahay ama macradka la jooga waa macradu taxadi waa hanjabaad iyo boorin weeyaan iyo goodin wey macradu taxadina ilaa qiyaamu saacada u soconaya waxa mucaaradayn karaana ma jiro markaa lantu isku khulaaseeyo wax taabiid la idhaahdo ma faa'iideyneysa baa laga yidhi zamakshari waka walaa ta'kiidan ta'kiidna ma faa'ideyso ta'kiidka xaguu ku wadaa marka ta'kiid iyo taabiid macno kale ma kale ma kala duwana iska ilaaliya walaa ta'kiidan macno kalaa u diidayn ta'kiidkani waa ta'biidka unbuu la macneeya markaa ta'kiid iyo taabiid waa isku macnoon wey ee macno kala hahan walaa takiidan takiid ma faidaysa kolkan uu kuleeyahay waa tabiidkii laftiisin weeyaane macno kale oo dheeraada kama wado armislifaninta qulnaa saasaan leenahay buui sheekhu khilaafanay mukhaalifiina xaalaan nahay kuwa ku khilaafaya lahu zamaqshari fii kashaafi kitaabkiisa kashaaf waa kitaab tafsiiri wey waxyaalo fara badan buu dhex dhigay hadday naxwo tahay hadday luqa tahay waka bal qawluka iskaba dhaafe hadalkaaga aad ku qawsho lan aquuma ma kacayo muxtamilun waxa uu ixtimaala oo suuragal ka ah lan turiida inaad ula jeedo bidalika qowlkaa aad tiri lan aquuma anaka adigu laa taquuma abadan weligaaba inad kacn eeg lan taquuma abad lan taquuma haddaad tiraad waxaa suuragal ah inaad leedahay weligay ma kacayo ixtimaal baa meesha yimid mogta waxa kale oo suuragala inaad ula jeedid maya waktigan mustaqbalkee soo socda wakti kamid a ayaanan he ya ayaanan kacayn inaad ula jeedaana way dhici kartaa marka maxaa galay de ixtimaal baa galay idaa wujida alixtimaalu baطla اlistidlaal waati qaacidadalaad meesha ixtimaal baaba mana itimaal mar haddii ixtimaalu yimidayna istidlaalkiiha dee u burayaba sooma ulahaa waa tabiidi anaka adigu turiidu bidali lian turiida bidalika arrinkaa inaad ula jeedid anaka adigu laa taquumu abadan weligaa inaynad kacayn iyo wa anaka adigu laa taquumu inaynad kacayn fii bacdi azminati lmustaqbali mustaqbalka wakhtiyadiisa bar ka mida wa huwa qowlkaagaasi aad tidhi lan aquuma muwaafiqun waa mid waafaqsan liqowlika odhaahdaada aad tidhi laa aquumu qowlka aad leedahay laa aquumu iyo lan aquumu farqi udhexeeya ma jiro laa aquumu waa maxay laqum mtabid iyo takiid bay faa'ideynaysaa haddaad mitrad laqumu saasoo kalen weeyaan iyaduna fii cadami ifaadati takiidi adkaynta faa'iideynteeda la-aanteeda ayayna kula mid tahay ya ma isla fahnaynta ka soco walaa taqacu lan liducaai buri sheekhu walaa taqacu ma dhacdo lan lan ma dhacdo liducaai duca xaalada ay u sugnaatay lan uma sugnaan buri sheekhu uma lantu waa xaraf loo dejiye liducaa uma jeedo wuxuu ka wadaa ficilka lanta ka dambeeya ee lantu ay nasbinaysaa ma ficlu ducuu noqonaya mise ficlu duca ma noqonayo taas ka wada macnaa fahma ee maaha ma lanta lafteeda ducaa saa ficilka lanta ka dambeeya ficlu duca muu noqdaa mise ma noqdu ka wadaa sheekhu walaa taqacu ma dhacdo lan lan ma dhacdo liducaai duca xaalada ay usugnaatay qulnaa saasaan leenahay buuhi sheekhu khilaafana mukhaalifiino xaalaanahay kuwo ku khilaafsan libni saraaj ibnu saraaj baan ku khilaafnay bu yidhi arrinta walaa xujata xujo lahu ibnu saraaj ugumay sugnaan fii maladii kii dhexdiisa ugumay sugnaan istadalla uu daliishaday ibnu saraaj bihi maaga uu daliishaday oo min qowlihi allah qowlkiisa ah tacaala allah sareeye qaala waxa u ihi nebi muuse rabbi bimaa ancamta calaya falan akuuna dahiira lilmujrimiin qaala waxau ihi nebi muuse rabbi yaa rabbi rabbi ow bimaa ancamta bixaqi incaamika nimcayntaada xaqnimadeeda ayaan ku dhaarte calaya aniga aad ii nimcaysay falan akuuna ahaan maayo dahiiran mid u gargaara lilmujrimiina gaalada mid u gargaara ahaan maayo macna hadda adiin saaray waa macne ibnu hishaam uu daliishanayo ibnu saraaj isaga macnuu ku fasiraya waxay noqonaysaa qaala waxau ihi nebi muuse rabbi yaa rabbi rabbiyow bimaa ancamta ay bisababi incaamika nimcayntaada aawadeed calaya aniga dushayda adii nimcaysay falan akuuna allow yaa noqon ducwkaag falan akuuna allow yaana noqonin dhahiiran mid u gargaara lilmujrimiina gaalada muddaciyan xaale uu yahay buu daliishaday alkan ka xaalaynaa istadalla faacilkeyga de may la socotaan muddaciyan yahay buu daliishaday mid sheeganaya ana macnaahu aayaddan macnaheedu inuu yahay fajcalnii allow iga yeel laa akuuna inaanan fajcalnii alla iga yeel laa akuunu inaanan ahaanin eeg waa ducama laa akuuna inaanan ahaanin dahiiran midu gargaarya limujrimiin liimkaani xamlihaa u fiirso liimkaani xamlihaa liimkaani xamlihaa lanta in lagu xambaaro suuragelkeeda uguma sugna halkan ku tacalujiye jaariya majruurka walaa xujata lahu lahudaa hore jaariya majruurkaas halku ku tacaluqay liimkaani xamlihaa lanta in lagu xambaaro suuragelkeega ayuuna ugu sugnayn cala nafyi nafyi lagu xambaaro nafiga almaxdi baraxa tiran wuxuu leeyahay lan liducaa ma dhacdo fahma iyada maaha iyada xarfu ducaa maa macnaheegu ficilka iyada ka dambeeya muu noqdaa ficlu duco mise ma noqda weyaan macnuu marka wuxuu leeyahay sheekhu ibnu saraaj wuxuu leeyahay ha wuu noqonaya muxuu yidhi ibnu hishaamna maya ma noqonayo buu ayad qur'aan u keenay aayadda qur'aankaa ee ibnu saraaj uu daliishadayna ibnu wuxuu wax daliil uguma sugno wax daliilihii uguma sugno sababtu waa maxay sababtu waxa weeyi waxa suuragal ah lantii in lagu xambaaro nafyi maxdiyaba nafyi maxdiya laga dhigo diidma badhax mar meesha ixtimaal haddii uu yimidna idaa wujida alixtimaalu batalal istidlaalu waa qaacida usuuliya haddee meesha ixtimaal uu yimiday istidlaalki meesha uu ka baxaya ee sheega horta daliilka ad ku dhisaysaa marka horeba wax cad waa inuu yahay de oo ku cad ixtimaal aanu gelayn de ixtimaal he aanu gelayn waa mid labaade waa mid labaad lianna ficla ducaa laa yakunu marfuucuhu mutakaliman ficilka ficlu ducaha la idhaahdo marfuuciisu mutakalim maba noqdo iminka marfuuciisu waa maxay akuuna marfuuciisu waa maxay waa mutakalim de ana maynan waa mayna mutakalim ayn ficlu ducaha weligii marfuuciisu ma noqdo mutakalim muxuu noqdaa laba mid buu noqdaa ima an yakuna mukhaaaban wa ima an yakuna haa'iba rabbanaa laa tuaakhidna muna mukhaaabahayn wanaadow ya maaliku liyaqdi muna haa'ib ahayn markaa ficlu ducaha laba midun buu noqdaa ama marfuuc ama wuxuu noqdaa alayh salam ama haa'ib buu noqdaa ama mukhaaab buu noqdaa ma noqdo mutakalim taa laftooduna way kuusi xoojinaysaaba sheekh masle fahne marka walaa taqaw dhici maysa bu i sheekhu lanlan dhici mayso liducay duca xaalada ay usugnaatay khilaafana mukhaalifina qulnaa saasaan leenahay khilaafana mukhaalifiina xaalaanahay kuwa ku khilaafsan libni saraaj xaalaanahay kuwa ku khilaafsan walaa xujata xuja lahu ibnu saraaj ugumay sugnaanin fii man ki kii istadalla uu daliishaday ibnu saraaj bihi maaga uu daliishaday oo min qowli allah qowlkiisa ah tacaala allah sareeye qaala waxau yihi nabi muuse rabbi ya rabbi rabbiyow bimaa ancamta bisababi incaamika nimcayntaada aawadeed calaya aniga dushayda adii nimcaysay falan akuuna allow yaanan ahaan ahiran mid u gaalmeeya lilmujrimiina gaalada waa saasuu isagu ka wada muddaciyan xaale uu yahay buu u fiirso muddaciyan xaale uu yahay buu daliishaday ibnu mid sheeganaya ana macnaahu macnihiisu inuu yahay aayadda macnaheedu fajcalnii alla uga yeel laa akuuna inaanan ahaanin ahiiran lilmujrimiina oo kaga waa duca buu liimkaani xamlihaa liimkaani xamlihaa liimkaani xamlihaa laadi lanta in lagu xambaaro suuragalkeega ayayna ugu sugnaanin ah, halka hore iskaga tacalluji cala nafyi nafyi lagu xambaaro nafyiga almaxdi badhaxa tiran wayakuunu wuxuu ahaanayaa dhe dalika kalaamkaasi mucaahadatan la ballamid buu ahaanaya mucaahadada oo minhu muuse ka ahaatay lilaahi ilaahayna ula ballamayo subxaanahu allah hufnaaye oo watacaala allah sarreeye muxuuna kula ballamaya allah yudaahira inana u kaalmaynin mujrimad mid dembiila inaan u kaalmaynin jazaan liajli jazaain ka mahadnaq iyo ka shukrinaq darteed litilka taa uu ka shukrinaqayo taa anicmati a nicmada allatii nicmadaasoo ancama uu nimceeyey allah bihaa nicmada caleyhi nabi muuse ugu nimceeyey walaa hiya taas iyada kolkaa waa laga deedifeyo waa laga diido ma faa'idaysta ducaa laga yidhi mid labaad buu wada walaa hiya iyadu ma aha murakabatun mid layska saaray min laa wa an laa iyo anna layskama saarin u fiirso laa iyo an asalkii hore waxay ahayd bay yidhahdeen laa iyo an taasina suuragal maa yidhahdeen oo faxudifat la xadfay alhamzatu hamzadii hamzada halkee laga xadfaya laa iyo an hamzadu halkey ku jirta anta de la socda takfiifan baana loo xadfay walalifu aliftiina waa la xadfay liiltiqaai saakinayni lidafci iltiqaai saakinayni laba saakin oo kulmay riixitaan la riixayo darteed baa hee loo xadfay u fiirso laa iyo anbu asalkii habay dhade haye hamzadii anta ku jirtay litakfiifa laskaga gooyey maxaad ku soo fakaday laba saakin baa isku soo fakaday iltiqaau saakinayn hadduu dhacana saddex dariiqa loo mara sarfigaynu ku marnay saddexda dariiqa maxay ahayn ima an yakuuna saxiixayni wa ima an yakuuna muctalayni wa ima an yakuuna mukhtalifayni so intaasun mahan hadday saxiixan yihiin maxaa la sameeya hadday saxiixan yihiin yugsar alwal waqul liyaqum ilghulaamu soma wain talaahu alifun walaamun faksir waqul liyaqum ilghulaamu so mulxaa kumaynaan soo marin haddii ay haddii laba noqdaan laba muctalna eh, yudaf xadfu xarfulyaq kolba ka munaasabkaa la goynde hadday saxiix iyo muctal noqdaanna dee muctalka meesha ka saar markaa iminka kee muctala de alifta muctala soo maa de aliftii daaqada ka saar maxay noqotay marka lamba erska noqotay <clears throat> qulnaa saasaan leenahay bu sheekhu khilaafana mukhaalifiina xaalana kuwa khilaafaya lilkhaliil khaliil bin axmed alfaraydi sheekhu siiba wey baa saa qababa inay ahayd la <clears throat> kaasi waa qowlasna waa la diidey walaa asluha asalkeeguna maaha bu yidhi sheekhu laa laa maaha asalkeegii hore an laa iska ha bay dhadeen lantan ya oo fa ubdilat waa la bedelay alalifu aliftii baa loo bedelay nuuna nuun aliftii la sow alif ma dambayso aliftii baa loo bedelay nuun qulnaa saasaan leenahay bu uhi sheekhu khilaafan ay kuwa ku khilaafaya lilfaraai far yaxya ibnu ziyad baan ku khilaafnay bu yidhi yaxya ibnu ziyaad waxaa laga yidhi liana almachuuda fi luqati khilaafu luqada sida lagu yaqaanaa sidaa u maray khilaafkeega oo sida luqada lagu yaqaanaa waa maxay ibdaalu nuuni alifan in nuunta loo bedelo alif laa ibdaalu lalifi nuunan lanasfacan ka waran imika lanasfacan oo luqasa lagu yaqaana waa maxay nuuntu nuunu tawkiidka imika maxaa loo bedelay de alif baa loo bedelay alif baa loo bedelay laakiin luqada laguma yaqaano in alifta loo bedelo nuun laakiin maxaa luqada lagu yaqaanaa in nuunta loo bedelo alif sida lanasfacan eega nasfacan waa nuunu tawkiid sooma maxaana qoranaba de alif baa qoran saasaa luqada maxuudkaa ah saasa luqada macuudkaa markaa muxuu kusoo ururaya waa xaraf basidoo lan iska aweeyaan macnu xaraf basidoo lan iska aweeyaane luqyadaa lama soo marmarayo laa iyo an bay ma jirto laana ma jirta waa la diiday ee waa maxay waa xaraf basida wey halkaa marka maxay nagaga dhamaaday xarafka loo yaqaano lan bay nagaga dhamaaday dib dambana kuma soo noqonaya sheekh waa iska xifsiis marka wabikay wyunsabu soo qadar wayunsabu waa la nasbini huwa ficilkii mudaaric bikay kay baa lagu nasbini kaydii almasteriyati masteriyada loo nisbeeyey wadalika tusaale naxu likay laa tasaw ahbarakum llahu bidalika ilahay arrintaasuu idinka warramay muxuu idinka warramay likay laa tasaw si aydaan u murugoonin ama qadar allahu maqaadira ilahay maqaadirta ayuu qadaray muxuu u qadaray likay laa tasaw markay wax idinku dhacaan si aydaan u murgido inaan u warwarin darteed buu ilaahay u qadaray kayda wuxuu ku qayday sheekhu masteriya walidalika markaynu soo maraynay inta yarada hore ee tamhiidka gogol dhigashada nawaasibta waa kii kulahaa lanta wuxuu ugu bilaabay liannaha mulaazimatun linasbisa kuma odhan waatan durba ky waxay wadataa qayd qayd kay wadataa waa maxay waa inay masteriye tahay hadday masteriye noqon weyda naasiba kaa noqon mayso laakiin lanta weligeedba iyado waa naasiba mnsin lanta weligeedba meel kastood ku aragtid waa naasiba n marka kay luqa alcarabiya waa saddex iska ilaaliya kay luqa alcarabiya waa saddex midi waa tano kay almasteriya la dhahda oo waxay lamid tahay an o waxbay dhalaalisa xuruuftii masaadirta wa dhalaalin jira soo ma garanaysaan ya wahaaka xuruufa bilmasaadiri uwilad amsi wacadii lahaa ya maxay wacadii lahaa hamsan asaxu kamaa rawow wahaa hiya an bilfatxi ana mushadadan waziida alayha ma wakay waziida calayha walow faxfada soo samen saasayad bela tahay baarak allahu fik waayo markaa kaydani waa ta masteryadaa wey waxbay dhalaalinaysaa waxbay dhalaalinaysaa master bay he soo xariraysaa waxaa jirta kay la idhaahdo <coughs> kayfe laga soo gaabiyey kay kayfe laga soo gaabiyaa jirta halkaad kayfe ka horleed ba aar kay iska odhanaysaa markaa kaydaasi ficilkay gashay dee naasib ka dhigi mayso marfuuc biska aanaya waa ka beydkaa xagga hoose idinka qoraya kay tajnaxuuna ilaa silmin kay tjnaxuuna ilaa silmin wmaa huiraat qatlaakum walada lhayjaai tadaarimu shadrigiisa kale intaas a kay tajnaxuuna waa yaaba si aad ugu leexanaysaan ilaa silmin heshiis kay tajnaxuuna ilaa silmin wmaa huirat walxaal maa huirat aan loo aargudin qatlaakumu kuwii nin la laayay ee dagaalka ku dhintay iyagoon looba aarin sideed ugu yaacaysaan hee heshiis waa doqoniime waladalhayjaai tadarimu ya waladalhayjaai dagaalka dabkiisi iyo holciisi tadarimu iyadoo holcaysa waa doqoniima buu leeya sada wuu dhiirigelinaya qoomkiisi marka u fiirso maxalushaadkeenu ka socnaa waa maxay kayfa ayaa fadii laska jaray maxay noqotay kay idan kaydan ma keydii masteriyadiiba la maxaa u daliilina kaydii masteriyadii ahayn dee kayda masteriyadii ficilka way nasbisaa soo tan may nasbisa imika tajnacuna ficil mudaaric afcaal khamsa maynahayn waka taasi waa kay waa ti eh, laga soo gaabiyey mukhtasara min kayfa ta labaad waa kay aljaara kay jaara la dhaaba iska jirtaba waxbay jirtaa sheekh waxay lamid tahay laamu tacliil laamu tacliil soo ma garanaysaan laamu tacliil bay lamid tahay kay aljaara kay atacliiliya haddaed maqashidna waa lamid iyadun bay lamid tahay waaba laamu tacliilka halteedii wey waa isku midun kay atacliiliya iyo kay aljaara waa isku macno waana saa ula socoti taasina iyaduna macnan wa camalan laamu tacliil bay lamid tahay laamu tacliilna waa maxay de waa xarfujar soo ma muxuu faaideye soo xarfujar maade sidaa xarfujar ay u yahay laamkaasi ayay iyaduna he jaaro u noqonaysaa warma isla fahne dee ta saddexaadna waa tan aynu ku jirno masteriyada weyaan masteriyada wey markaa sheekhu waxa uu yidhi wa yunsabu waa la nasbinayaa huwa mudaarici bikay kay baa lagu nasbinayaa kaydii almasteriyati masteriyada loo nisbeeyey wadalika tusaale naxw likayla tasow si aydaan u murgin ah, markaa tasow waa ficil mudaaric maxaa lagu nasbiyey xadfu nuun ayaa lagu nasbiyey sharax annaasibu naasibka naasibka athani ee labeeya kay kay wey maa qusida lafduhu fahwa smon wa inamaa takunu waxa uuna yahaan naasibata naasibo wa inamaa takunu waxa uuna yahaan hiya iyadu naasibata naasiba ayay ahaan idaa waktigii ayay naasibo ahaan kaanad ay ahaato hiya iyadu masderiyatan masderiyo masderiyadaasoo bimansilati an an mansiladeeda iyo booskeeda ku sugan so anti masderiyada ma ya siday aan wax u dhalaalin jirta o kale wax u dhalaalinaysaa weyaan macnehu annaasibu naasibka naasibka athani ee labeeyaa kay kay weeyi wa inamaa takuunu waxa unay ahaani naasibatan bay ahaan idaa kaanat markay ahaato masteriyatan masteriye markay ahaato masteriyadaasoo bimansilati an an mansiladeeda ku sugan wainamaa takunu kadalika wainamaa takunu waxa unay ahaani kadalika sidaa sidee naasibadaade ama masteriyada idaa dakhalat marka ay gasho caleyha iyada allaam u fiirso daba waxaa jirta ilaa saddex bay ka soo saaraan halkan mar ay waajib tahay u caynowdo inay masteriye tahay iyo mar ay u caynowdo inay tacliiliye tahay iyo mar muxtamilo ay tahay ila ajrumigan kusoo sharxi jirnay ashwaamiga waliba aad ah, si fiican u dhiga shuduuru dahabkana waad ka eegi kartaan eeg maxaan idin idhi inay u caynowdo masteriyanimo inay u caynowdo jaariyanimo inay noqoto muxtamila masteriya tacliiliya o jaariya saxiix eeg haddii laam lafdan ay ka gasho haddii laami ay ka hormarto maxaan idin idhi haddee xarafka laamka la idhaahdaa uu ka hormaro lafdan muuqaal ahaan waxay u caynoobaysaa masderiyanimo limaada waljaaru laa yadkhulu cala aljaari xarfujar xarfujar ma galo laamkani waa xarfujar keyna waa xarfujar aduu xarfujar xarfujar geli muu geli karaa may lidaa mar kastood aragtid kayd laam ka horeyso waa masteriya kaydaasi laamkuna wuu jiraya laamkuna wuxuu jiraya kayd wax soo dhalaalinayso marka maxay aynoobaysaa haddii laam xagga hore ka marto masteriyanimay aynoobaysaa haddii an u fiirso haddii an xagga dambe ay ka marto an kama horeyn karto ilan hadday an xagga dambe ka martana waxay caynoobaysaa tacliiliyanimo jaariya noqonaysa limaada wanaasibu laa yadkulu al naib naib naib mugala anta inay naaiba tahay aynu garanana kaydina ma naaiba marka may kayd marka waxay noqonaysaa iyadu jaariyay noqono antaasi waxay soo dhalaalinaysa jeri labadaa wixii ka soo hadhaad weyday anna kamay daba marin laamna lafdan kama muuqate waa taqdiiraani waxbaa la egeegaya muxtamilo wey masteriyana way noqon kartaa e tacliiliyana way noqon kartaa khulaasadeed waa saddexdaa ka soco marka annaaib naaibka naaibka athani ee labayaa kaykay weey wainamaa takunu waxaunay ahaan naasibatan bay ahaan idaa waqtigiibay naasib ahaan kaanad ay ahaato masderiyatan masderiy ay ahaato masderiyadaasoo bimansilati an an mansiladeeda ku sugan wainamaa takunu waxaunay ahaan kadalika sidaa sidee naasiba masderiyaa idaa dakhalad markaay gasho calayha kayda allaamu laami markay gasho lafdan min jihati lafdi xagga lafdi ahaan marka ka gasho ka qawlihi tacaala likay laa tasow eega likayladan kaydii maxaa ka horeeya lam lafdan buu uga horeeya soo ma dee kaydan marka waa masderiy wey kaydan waa masderiy waayo wljaru laa yadkhulu cala ljaari likay laa yakuna zawajnaaka waan kuu guurinay likay laa yakuna si aan u ahanin cala lmuminiina muminiinta dushooda xarajun culays iyo dambi si aanu u ahaanin u fiirso likay la imika maxaa ka horeeya laan baa ka horeysa soo ma dee waa masteriya la oranaya ow taqdiiran min jihati taqdiir ama xagga taqdiirka ay uga horeyso uga gasho dhe naxu jituka waan ku imiday kay tukrimani si aad imaamuusto waa idaa qadarta markaad qadarto ana alasla asalku inuu yahay likay inuu yahay oo wa anaka adigu xadafta aad xadaftay allaama laamti aad xadaftay istiqnaaan liajli istiqnaai ka kaaftoomid darteed baad u xadaftay canhaa laamta aad ka kaaftoontay biniyatiha bisababi niyatiha niya aad niyeysatay sababteed baanad ku kaaftoontay de ah, laamtii waa iska eed waan iska goynayaa baa tiri taana way noqon kartaa buu ku leeyahay fain lam tuqadir laama haddaba laamta haddii aanad qadarin kaanad kay kay waxay ahaanaysaa xarfa jarin waka kuu sheegay isba xarfu jar bay noqon xarfu jarkaasoo bimansilati laami laam mansiladeed ku sugan fi dalaalati xagga dalaalada iyo tusinkana tusintana ugu manzilo ah cala tacliili tacliil ay ku tusiso wa kaanat an ana waxay noqoni bacdaha iyada dabadeed mudmaratan wa kaanad waxay ahaani an ana mudmaratan mid la idmaariye bay ahaani bacdaha iyada dabadeed idmaaran xadfid idmaarkaasoo laazima laazima waajibbay kaa noqon de sooma waka wana soo socotaa meelaha dee idmaarka loo waajibiyo halkaana maxaynu kaga faraxalanay xarafkii labaadee key ahaa mar dambe kuma soo noqonayo mar dambe he laskuma habsaamayo alxarfu thaaliu xarafka saddexaad idan idan wey wa biidan wa yunsabu waa la nasbin huwa mudaarici waa la nasbin biidan idan baa lagu nasbin musadaratan xaala ay tahay mid xagga hore la mariyey walxaalba xagga hore la mariyey huwa ficilku mustaqbal mustaqbal u yahay ficilku waa mustaqbal maaha xaali maahana maadi mustaqbalkaasoo mutasilun ka sifee ama khabar bacd khabarba ka dhigday waahbaruu binayn aw biakara can waxidin kahum saraatun shucaraa wa huwa walaal walxaal bay xagga hore mariyeen huwa ficilka mustaqbalan mustaqbal u yahay mutasilun uu yahay dhe mutasilun yahay mid la xidhiidhsaday ayo idantii aw munfasilun yahay mid ka soocmay idantii biqasamin dhaarna kaga soocmay wadalika naxu idan ukrimaka waan ku maamuusa waa idan wallahi ilahi baan ku dhaarte narmiya waanu gani hum ayaga bixarbin dagaal baanu ku gani u fiirso wuxuu kuleeyahay idan tayada saddex shardi baa loo dhiga saddexda shardiyaa loo dhigaya maxay ko an takuuna musadara waa in iyadu jumladaasi ay horeyso waxba waa inayna ka horreyn saxiix walala jumla jumlada dambe lagu jawaabayo ila idan waa xarfu jawaabin wa jaza sooma jumladaa dambe waa iyadu uhoreysa wax waa inayna ka horreynin waa musadaro laba ficilkan waa inuu mustaqbal yahay xaali waa in aanu ka hayn sheekh waa inuu mustaqbal yahay saddex waa inuu mutasil yahay oo idanta waa inuu la xidhiidho idanta hee waa inuu la xidhiidho oo waa inaan la kala faslin mana saddex jir dayn wuxuu kuusii raaciyey ibnu hishaam ama infisaal waa inuu dhaco oo qasam waa in lagu kala saaro laba ficilku waa inuu mustaqbal yahay saddex waa in mutasil ficilku idanta la xidhiiday haddaa itisaalka la waayeyna keliya waa in qasam lagu kala saaro keliyahe waa in qasam lagaga fasliyo waa in qasam lagaga fasliyo intaasu ka warramaba ta hore idan ukrimaka ka warran imika qof baa azuruka waan soo ziyaaranaya maxaad ku jawaabi maxaad oran idan ukrimaka maanad oran de ya marka u fiirso idan ukrimika idanti mayna musadarahayn jumlada mayna iyadu horeyn way u horeysaa de ukrimika mustaqbalayn waa mustaqbal ila hadda ma markuu soo ziyaarto ya ee uu ku yimaado waadna karaameynaysa muna istiqbaalayn mayna mutasilaan idan iyo ukrima maa loo dhexeeya dee nasbi marka maxaad idan ukrima ka aayar iska ama qasam ku kala fasli idan wallaahi narmiya narmiyo ha isku odhan narmiyo dhe waayo waa mukhtafaro waa dhaafay iyada wallaahi qasamkan waa dhaafay ya waa waxyaalaha u ah in lagu kala fasliyo idanta iyo ficilka ka dambeeya intaa masle fani waaba iyada sharcigana uu ku dambeeya wayunsabu waa la nasbini huwa mudaaricii biidan idan baa lagu nasbin musadaratan xaal ay tahay mid xagga hore la mariyey wal xaal baa musadara laga dhigay oo xagga hore la mariyey huwa ficilku mustaqbalan mustaqbal u yahay mutasilun u yahay mid idanta la xidhiidhay oo munfasilun u yahay ama mid ka soomay biqasamin dhaarna kaga soomay wadalika tusaale naxwu idan ukrimaka waan ku maamuusi wa idan wallahi narmiya bixarbin dagaal baanu ku gani sharax annaasibu naasibka naasibka athaaliu saddexeeya idan idan wey wahiya idantu xarfu jawaabin jawaab xarafkeed wey wajazaain jaza xarafkeed wey cinda siiba weyhi siiba weyhi agtiisa siiba weyhi agtiisa waxay ka tahay xarfu jawaabin wajazaa baa la dhaha oo kolkaan ku idhahdo hadda azuuruka hadan baraanku soo siyaarinaya hadalkaygaas muxuu u baahan yahay jawaab muna u baanayn waxa u noqonaya jumladaa dambe ead leedahay idan ukrimaka waa talabaada waan ku soo waa u baahan tahay marka iyadii baa isla ah xarfu jawaabin wajaza xarfu jawaabin wajaza wahiya iyadu xarfu jawaabin jawaab xarafkeed weeyi wajazain iyo jaza xarafkeed weeyi cinda siiba weyhi siiba weyhi agtiisa saa ku tahay wa qaala jalawvin wa qaala waxa u yihi ajalawvin wa waxaa la idhaahdaa sheekhaasi magaciisa abu cali baa la dhahda waa camar bin moxamed min aimati naxwi fi andulus bu shiinka waa la fadxinaya shadhe laamkana waa la godaya ama waa la fadxinaya labada way banaayin shalu iyo shalaw labada way banaayin wawda haddaba waxaa ka dambeeya xaraf loogu dhawaaqiyo bayn alfai walba ya fa iyo ba baa log ayay udhexdhexaynaysa fa sideediina laguma dhawaaqayo ba sideediina loguma dhawaaqayo iminka maxaa ka dambeeya wowga maxaa ka dambeeya ba ba baa ka dambeya soo maa ba'daasi ba nimana looguma dhawaaqayo fa nimana looguma dhawaaqayo waa cajami jalawin buu noqonaya marka jalawin buu noqonaya ya adig iska adag ya sooma shalawbin hasku odhan afkaa ku dhawaaje shalawin facaaliyana hakeen waa waa udhaxaynaysa waa cajami bu leesha waa xagga hoose idinka qabtay wuxuu yidhi marka waqaale shalawin wuxuu yidhi hiya iyadu kadalika sidaa weeye sidee xarfu jawaabin wajaza weeye fi kulli mawdicin boos kasta meel kastoo idan aad aragtidba waa xarfu jawaabin wajaza si way baan ku raacuy waqaale farisiyu farisiina wuxuu yidhi hiya iyadu kadalika sidaa wey side xarfu jawaabin wajaza wey fil agtara sida badan sida badanubay saatee mararka qaarkood way ka bixi kartaayo xarfu jawaab bay noqon kartaa xarfu jazama noqon karto armasla fanaynta waqad tatamaxadu waa kan eeg waqad tatamaxadu inay u barax tirantaa la arkaa liljawaabi jawaab inay u barax tirantaa la arkaa wadalika soo qadaro wadalika ay tamaxuduhaa liljawaabi ubarax tiranka ay u barax tirmayse jawaab haabitun waa mid sugan bidaliili nin baad ku tiri uxibuka waan ku jecelahay ya uxibuka waan ku jecelahay fataquulu waxaad odhani idan haddaa adunuka waxaan kuu malaynayaa saadiqa inaad run sheegaysid ka waran sheekh idan haddaa adunuka waxaan kuu malaynayaa saadiqa inaad run sheegaysid ya maxaad iska tiri marka idantu waa maxay ma jawaab ma jaza jazama waa jawaabun de nin baa iskaga yidhi uxibuka waan ku jecelahay maxaad odhan marka jazuhu wuxuu galaa un ama shay mustaqbala ama shay maadiya un buu gala shay xaaliya maba galo isla markiiba maxaad ku tiri mustaqbal maba ahaba de ma mardhow baad run sheegaysaaba imikadan wey idan adun imikaan kuu malinayo imikadan anta umana xaali ahayn ficil kale shardigiisa muxuu ah mustaqbal bu ama waka idan adunuka hadda dadan waxaan kuu malaynaya saadiqan de inaad run sheegaysid markaa jawaab ahaan weeye wax jaziyi kuma jiro marka agsiiba wuxuu leya waa xarfu jawaabin wa jaza jalawfina wuxuu leeya waan ku raacay abu cali alfarisina muxuu leeya mayane fil akhari uundhe sida badan unbay xarfu jawaami wajazate mararka qaarkood jawaab keliya noqon kartaayo jaza ka bixi kara meesha arrintaa masla fahmi waqad tatamaxadu inay u badhax tirantaa la arkaa liljawaabi jawaab keliya inay u badhax tirantaa la arkaa wadalika ay tamaxuduhaa liljawaabi ubadhaxtiranka ay jawaabta u badhax tirmaysaa thaabitun waa mid sugan bidaliili anahu shaniya yuqaalu waxa la odhan uxibuka waan ku jeclahay fataqulu waxaad dhihi idan adunuka haddaa waxaan kuu malayn saadiq inaad run sheegaysid id cille laa mujaazata abaalmarin bihaa idanta kuma sugna haahuna halkan wax mujaazado abaalmarin oo ku jira ma jirto bu guulisho waayo lana dana sidqi waaqicun fi lxaali waka maad arkaysa isla markaaba u dhacaya isla markaaba u dhacaya marka walaa yajuusu an yakuna jazaan lidalika alficli inuu jaza u noqdo ficilkaasina mid banaan maaha id shardi waljaza kamaa qaala radi ama waa mustaqbal ama waa maadi jazu xaal maba galaba ya shay xaaliya maba galaba waka intii afkan ka tilmaamanina xaashiyadeenauqoreed bay le wainamaa takunu waxa una ahaan naasibata naasiba ayay ahaan bialaaati shuruudi biwujuudi alaaati shuruudin saddex shardi marka la helo ayay naasiba noqonaysaa waa saddexdii shardi matniga ku tilmaamay intiiunbu kuusi sharaxay alawalu shardiga koobaad an takuuna fuaad in ma banaano in halkaa ina dhana ma banaano in takuna in iska dhana ma maxaa loo fixiyay hamsada saii waa inaad ku baraartinood waa masteriya waayo alawal waa mubtadeda ma mubtaduna muxuu ubahan yahay khabar khabarkii baa lasoo dhalaalinaya marka antani waa masteriye weyaan alawalu ka ugu an takuna ay kawnuhaaba weyan mana khabarkiiban markaa waa masteriye saa darteed baa he loo fadxiyey alawalu ka ugu an takuna waa inay ahaato mid dhacday waaqicatan fii sadril kalaami kalaamka awalkiisa iyo bilowgiisa mid dhacaysa waa inay ahaato falow qulta haddaad tidhaahdid zaydun zayd idan hadaa qulta waxaad odhan ukrimuhu baad odhan birafci baad ku odhan waxaad iska tidhi zaydun idan ukrima kamay banaan marka ya may banaano limaada shardigeegu waa maxay an takuna musadaratan fi awali kalaam kalaamku waa u horeyso iyado iminka maxaa ka horeeya zayd weliba waa mid labaade zaydkani waxa iyada ka dambeeya icraabahaan buu ugu baahan yaho zayd waa mubtade waxa ka dambeeyaana de waa khabar mana khabarken markaa inay musadr taha shariya hadday musadr noqon weydo iska rafci shee haba ku absaamibade waa inta waxaa laga soo reebaa hadday bacdal waawi iyo walfaai dhacdo ka waran laba wej baa ku banaan alicmaalu walilgaa saasay yidhahdeen culimo fara badan oo nuxaada kamid bal barhkood waxayba caddeeyen ilguhu inuu aad u fara badan yahay qur'aankaaba ku yimidba waidan laa yalbasuuna khilaafaka ilaa qaliila faidan laa yu'tuuna annaasa naqiira midna fa baa ka hormartay midna waawbaa ka hormartay caaia xagga damban ku baraarujin doona insha alla ala walow kagu horaya an takuuna waa inay tahay waaqicatan mid dhacaysa fii sadri lkalaami kalaamka awalkiisa falow qulta haddii aad tidhahdid zaydun zayd idan qulta waxaad odhani ukrimuhu baad odhani birafci baanad ku odhan haba ku habsaamine inay musadara tahay waa shardi shekh athani shardiga labaad an yakuuna alficlu ficilku waa inuu yahay bacdaha iyada dabadeed xaalada u ahaaday mustaqbalan mustaqbal waa inu yahay ficilka iyada ka dambeya waa inuu mustaqbal yahay e, waaye xaali waa inaanu ahayn falow xadadaka shaksu shaksi hadduu kuu sheekeeyo oo fa qulta aad ku tidhaahdid idan hadaa tastuquuhum baad sheegi dee rafacta iska rafci lianna muraada ujeedada bi ficilka looga jeeda alxaalu waa xaalde ya ruux baad wada sheekaysanaysi iminkaas hor fadhiideenba markaas ad ahir iska tiri markuu kuusoo warramay warramay idan tastuqu ma idan tastuqa baad orad may maxaad oranaysaa idan tastuqu limaada maxaa shardi ahaa ficilku inuu mustaqbal yahay muxuuna kaa noqday xaali buu kaa noqday dee iska rafci aaya athani ka labaad an yakuuna alficlu ficilku waa inuu yahay bacdaha iyada dabada xaalada oo hadda mustaqbalan mustaqbal waa inuu yahay falow xadataka adiga haddii uu ku warramo shaksun shaksi bixadiiin war haddii uu kaaga warramo oo faqulta adigu aad tidhaahdid idan haddaa tastuqurun baad sheegi rafacta niyaho waad rafcini waayo liana almuraada ujeedada bihi ficilka looga jeeda alxaalu wa xaalo waa hadda wey athaalitu shardiga saddexaad allaa yufsala waa inaan la kala saarin baynahumaa bayna idan walficli idan iyo ficilka bifasilin faasil waa inaan lagu kala saarin faasilkaasoo hayril qasami dhaaran ahayn shardiga u dambeeya aydantu ay leedahay nasbinayso ficilka mudaaric markay nasbinayso loo shardiyaa waa inay mutasil uu yahay ficilku idanta mid la xidhiidhay keliya waxaa la ogol yahay oo mukhtafar ah faasil ah qasam intaasu kuu sheegay allaa yufsalo waa la kala saarin baynahumaa idanti iyo ficilka bifaasilin kala saara waa inaan lagu kala saarin faasilkaasoo hayril qasami dhaaran ahayn wadalika naxwu idan ukrimaka idan ukrimika imika muxuu ka wadaa tusaalaha waa iyad isagii oo mutasila de ficilki iyo idanta waka iyo wa idan wallaahi ukrimaka waa iyadii oo la kala saaray laakin maxaa lagu kala saaray shaygii mukhtafarkaa ee ahaa qasamka qaala shaaciru shaacirkii wuxuu yidhi idan wallaahi narmiyahum bixarbin tushiibu tifla min qabli lmashiibi waa baxrulwaafir wuxuu yidhi idan wallaahi ilaahay baan ku dhaaranee narmiyahum waxaanu ku gani bixarbin dagaal baanu ku gani xarbi yunas wa yudakr lafdulxarbi yunas wa yudakr xarbigaasoo tushiibu ka ciraysiisa aifla ilmaha min qabli lmashiibi waktigii cirada ka hor ya waktigii ciradu ayna soo baxayn ka ya xarbi iyo dagaal ciro ilmaha yar ka soo saaraan kusii daynayna bu leeya wuu goodiyaa soo maargeysa idan wallahi ilahay baan ku dhaara nabi ui waxaanu ku gani bixarbin dagaal baanu ku gani hilfaanu u qaadi dagaalkaasoo ah, tushiibu ka ciraysiisa adifla ilmaha yara canuga min qabli mashiibi waqtiga cirada kahor waqtiga cirada isagooban gaadhin baa la arkaya isagoo cadaadayba sababtuna dagaalkan ku qaadin sababtii wey bule maxalushaadkan uga socna maad garanaysin idan tani waxay nasbinaysaa narmiya oo sabkii shardiha ah, ficilku iyo iyo idantu inay tisaalaan mukhtafarkii baa la wa maxay mukhtafarku waa qasamka waa wallahi daa wey basidan wuxuu yidhi sheekhu falow qulta haddaad tidhaahdid idan yaa zaydu idan yaa zaydu haddii aad tidhahdid qulta waxaad odhani ukrimuka baad odhan limaada maxaa maanta lagu kala fasliyey yaayo xarfunida xarfunidahana muu ahaa mukhtafarkii may birafci baad ku odhan wakada mubtadad ka soo qadar wlmru amarku kadaa sidaa wey idaa qulta haddii aad tidhahdid idan fi daari ukrimuka daarta dhexdeedaan kugu karaamay iminkana maxaa lagu kala fasliyey jaariyo majruur maxaa kaloo idinku daray intaasidan ywma jumucati ukrimuka maalinta jimcaanku maamusi taana muxuu ku kala fasliyey darafkii kulu dalika madkuuraadan dhammaantood birafci rafay ku sugnaatay sheekh wuu kaa daba tego wuxuu ku leeyahay fasligii keliya waxaa lagu ogol yahay maxay ya qasamka haddee lagu kala saaro nide ama lagu kala saaro xarfujar ama lagu kala saaro daraf intaba maxaa samaynaysa iska rafci buu kuri sheekhu iska rafci buu kuri inkastoo culimada qaarkood ay qabaan in waxyaalahaasi laftoodu ay mukhtafaraad yihiin ay mukhtafarad yihiin oo tusaale ahaan daraf iyo jaar iyo majruur in lagu kala saaro waxaba qaba ibnu cusfur ibnu cusfur ba qaba oo waa mukhtaar iyada lafteedu iyada lafteedu mukhtaar bay noqonaysaa nida iyo xarafka laa la idhana waa lagu kala saari karaa waa xagga hoose nadmiga inooga dhigaya bal eega acmil idan idaa atadka awala wasuqta ficlan bacdaha mustaqbala waxdar idaa acmaaltaha an tafsila ilaa bxalfi now nidaai now bila wafsil bidarfi now bimajruurin cala ra'yi bni cusfurin ra'iisi nubala wain taji bxarfi cadfin awala faaxsanu lwajhayni anlaa tacmalaa bushekh wuxuu yidhi acmil camal si idan idan idan lafdiga la dhahdo si xilima idaa atadka marka ay kuu timaado marka ugu horeysa iyadu ay musadaro noqoto waa soo qaadana hadday musidaro tahay oo hadalka ay ugu horeyso camal si oo wasukta aad keentid ficlan ficil bacdaha iyada dabadeed ficilkaasoo mustaqbalan mustaqbala waa shardigii labaad ficilku inuu mustaqbaliya waxdar ka digtoonow idaa acmaltahaa markaad camal siiso an tafsila inaad kala saartid waa shardigii saddexaad soo kow inay musidaro laba ficilku inuu mustaqbal saddex inuu mutasil wuxuu kuleyahy mar haddii aad camal siisay ya inaad kala saartid oo wax faasil uu dhexeeyo iska ilaali ilaa bixalfin dhaar inaad ku kala saartid mooye waati ibnu hishaamba u qabay o nidain ama nid inaad ku kala saartid mooyaane xarfu nide o bila ama xarafka la laydha inaad ku kala saartid mooy waa imisa saddex wafsil waxaa kalood ku kala saartaa bidarfin darafna ku kala saar darafna ku kala fasli o bimajruurin ama jaariya majruur bartanka udhig calaa ra'yi ibni cusfuurin in cusfuur ra'yigiisa adiga oo ku socda ibni cusfuurkii ra'iisi nubala dadka caqliga badan madaxoog aha nabiil buu ku jimciyey sheekhu nubala dadkii caqliga badnaa ayuu ugu si madaxoog buu siiyay buu kuleeyay ninkan hawshan mid kalu kaa daba keeno wuxuu ku yidhi wntaji wain taji bixarfi cadfin awala wain taji haddii aad la timaadid bixarfi cadfin xarfu cadaf haddii aad la timaadid awalan marka hore xarfu cadaf haddii aad kasii horreysiisid sheekhow ama waa fa ama waa wow e eh, fa axsanulwajhayni labada wejka ugu wanaagsani allaa tacmalo waa inaan camal samayn haddii xarfu cadaf xaggii hore iyadii aad ka marisid eh, waa xarfu cadafunada ya laba wej jira labada wej ka fiican in la ihmaaliyo sidai aayadii qur-aanka soo marin markaa shuruuddeedi iyadoo nadmiana waaba intaa waaba iska xifdiya saabade khulaasadeedu waa maxay waa inuu musadara tahay ficilku waa inuu mustaqbal yahay waa inuu mutasil yahay oy xidhiidhaan mukhtafaraadda loo ogol yahay waa maxay kow inuu yahay qasam laba inuu yahay nide saddex inuu yahay la oo afar inuu yahay daraf shan inuu yahay majruur orintaa maynaan intaas maa laska xifdaya halkaa waxaa ka bilaabmaysa antimasteriyada waa ta ugu hadalka badan sababtu dib ugu dhigana hadal badniba ahayd soo ma halkaasaan kasi qaadi doonaa insha allah haba dambi adi ilahi noo qadaro wallahu aclam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk